لابس بردين وخالد منضالق اليدين وتلحق النون بما قطنيا من المفارد لجبر الوهن وكل جمع صاح فيه واحد ثم أتى بعد تناهي زائد فرفه بالواو والنون طبع مثل شجان الخاطبون في الجمع ونصبه وجاره بالياء عند جميع العرب الحرباء تقول حي النازلين في مينا وسل عن زيدي عن الزيدين هل كانوا هنا وهكذا sidaas oo kalea tafcalu ku samaynaydaa fi yaa-i shajiib midkii murugaysnaa yaadiisa iyo wa kulli yaain yaa kasta yaadaasoo taji-u imaanayda bacda maksuurin mid la hoos dhigay ka gadaa haadaa xugunkaanu haabitun waa mid sugnaanaa idaa maa waradad idaa waradad markay soo aroorto hiya ya-di mukhafafatan xaalo ay tahay ya-du midii la fududeeyeyna ay soo aroorto fafham faham hu xugunkaas aan kuu sheegay canii xaggayga ka garo ka faham fahma saafi lmacrifa garash shadiisu mid ay saafi tahay fahmidiis oo kale xaggayga ka garo oo ka faham waxaan ku soo jirnay isimkii manquuska ahaa oo ya-du u dambayday ayaan ku soo jirnay isimkaas waxaan soo ogaanay waxa weeyaan haddii uu yahay macrifana ya-da waa la isbaatinaa waana lagu qadarayaa rafcada iyo jerka nasbadana waa laga muujinaa fadxada haddii uu yahay isimkaasu isim oo nakiraana waa la tanwiinaho ya-da iltiqaau saakinayna loo xadfaa ayadoo maxduufaahana lagu qadaraa rafcada iyo jarka xaalatu nasbana la xadfi maaye waa laga muujinaa labadaas xaalo oo lagu qadarayaan soo ogaan marka baydkan wahaakadaa tafcal wuxuu u soo celiyey inaan loo malayn waxa weeyaan yada da wax lagu qadaraa alqaadi iyo almustashri midda ku jirta inay gaar ku tahay ee inay arrintu qaacido guud tahay inuu ku daleesiyu raba oo uu ku yidhahdo sideedaba mal alla meeshaad ku aragto isimiya uu u dambaydo xarafka ka horeeyana kasrisan yahay isimkuna uu mucrab yahay waxa weyn dariiqadaasaad ku wadayda oo hadduu mucrab yahayna ya waad isbaatine xaalatu rafci xaalatuljar waa ku qadaree xaalatu nasbana waa ka muujireen hadduu nakiro yahayna xaalatljar iyo xaalatu rafca ya waad xadfaydaa iltiqaw saakinayna loo xadfaa ayadoo maxduufahana lagu qadara markaas wuxuu ku yidhi wahaakadaa sidaas mi ay mila maa facalta fi lqaadi wa fi lmustashri wahaakada haakadaad wuxuu ula jeedaa mila maa facalta fi lqaadi wاlmustashri sidii aad ku samayday wahaakadaa sidaas aad tafcalu ku samaynee fii yaai kii murugaysnaa ya'diisa kii murugaysnaa oo tiraanyada iyo murugadu buuxiday ya'diisa ashajiyu waxa weeyaan waa almaxzuun qofka murugaysan weeye shajiya waa murugooday a laga keeno facilaa arxa ayay waxa weeyaan didkeedta waa murugooda sidaasaad ku samaynaydaa marka xugun dheeraadoo cusubna waa kuugu dari rabaa iyo wa kulli yaa-in ya- kasta yaadaasoo taji-u imaanayda bacda maksuurin mid la hoos dhigay ka gadaal iyo wa kulli yaa-in ya- kasta ya-daasoo taji-u imaanayda bacda maksuurin mid la hoos dhigay ka gadaal yaada marka lagu leeyahay waxa weeyaan waa lagu qadaraa xaalatu rafciyo xaalatuljar laba shardiyay leedahay shardiga koobaad waxay tahay in xarafka ka horeeya kasrisan yahay laakiin maxaa meeshaas ku baxay haddii xarafka ka horeeya reeban yahay sida dabyun eelo ama deero aad nafyun nahyun taasu ka saxiixiyaad ula mucamile oh, haadaa dabyun adle waa ka muujina xaalatu rafco haadaa karu dabyun waa deero ra'aytu dabyan deeraan arkay marartu bidabyin deeran deeran soo maray sida ism saxiixaad ula dhaqmi mar haddii ya-da xarafka ka horeeya uu waxa weeyaan reebanya ee marka lagu qadarayo lagu sheegayey waa xarafka ka horeeya markuu hoos dhigayo ya-du ay timaado bacda maksuuri markaas weeyaan markaasaa la yidhaha manquus oo ismku salaakhiriya amaa haddii ya-da xarafka ka horeeya reebmo fa hiya ka saxiix saxiixay la midta taas waa shar waayo haddana waa kana mar kale haadaa xugunkan oo ya-da xaalatu rafciya xaalatu jar in lagu qadara-a ah. haadaa xugunkan lagu soo sheegay manquuska haabitun mid sugnaana way idaadaasaa darafoo qabha noqotay oo maanta shardiya ma ahan ee waa darfsamaan mujarad cani shardi ah haadaa xugunkaanu haabitun waa mid sugnaana idaa maa waradad idaa haddii ma ka dabamarto maad waa zaaidu hadday quraan aysan ahayn zaadaad iska leedahay quraankana taaduban maca qur'aani waxaa leedahay waa sila ama waxaa leedahay waa tawkiid quraanka waa laga ilaaliyaa lafdiga ziyaadada ah, sida sawaabka waa sa haadaa xukunkaanu haabitun waa midkii sugnaana idaa waqtigii maa waradad waradad ay soo aroorto hiya yadii mukhafafatan xaalo ay tahay mid la fududeeyey ay soo aroorto waa shardi kale marka lagu leeyahay ya-da rafca waa lagu qadaraa xaalatu jarna waa lagu qadaraa waa markaysan shaqnayn ee haddii la shido khalaas ka saxiix la noqon ee mid noqona saxiixay la midka sida wasica kursiyuhu fiiri wasica kursiyu waa xaalatu rafca soo maaha waa ka ka muuqato waxaa leedahay haadaa kursiyun kan waa kursi ra'aytu kursiyan marartu bikursiyin sida isim saxiixaad ula dhaqme rafcada waa ka muujine jerka waa ka muujine fadxadana waa ka muujine nasbada waa ka muujine markaas halkaas marka maxaa kuu soo baxay isimkii ya-du u dambayday ee manquuska la dhihi jiray ya inay ya shidan tahay ama sukun ka horeey labadaas saxiixay lamid yihi manquus ma ya-du hadday shidan tahay sida kursiyu amase sukun ka horeeya sida dabyun nahyun nafyun saxiixay lamid mid labadaas xaalo maxaa soo haray haddaysan shidnayn sukuuno uusan ka horrayn markaas waxaad leedahay isimkaas manquusaa la yidhahdaa xaalatu rafco iyo xaalatu jar waa lagu qadaraa laba xaaluna siileey inuu macrifo yahay iyo inuu nakirey hadduu macrifo yahay ya-du waa joogtaa waa la isbaatinaa waana lagu qadaraa xaalatu rafco iyo xaalatu jar hadduu munakar yahayna ya-da waa la xadfaa iltiqaa saakinayna loo xadfaa ayadoo maxduufaha lagu qadaraya rafcada iyo jarka marka ism yo u dambayda warkiisa halkaasa kaaga haro dib dambe waa inuusan kaaga ishkaal gelin ah, ilaa intaasa afartaasa lagugu qaybiyey laba xaaluu isku mid yahay oo lagu qadara rafcda jarada iyo laba xaaluu صaxiixa lamid yahay so uma jeedo haadaa xugunkaanu haabitun waa sugnaana idaa maa waradad idaa waradad markay soo aroorto hiya yadi mukafafatan xaalo ay tahay mid la fududeeyeyna ay soo aroorto fafham faham xugunkaas waa masale la kala balballaariyey aad loo kala qaadqaaday dib yuusan kuu dhibin fafham fahmku xukunkaas canii xaggayga ka faham fahma saafi lmacrifati oqoontiisu qof ay saafi tahay oon la calwin oon meel kale ka fakerayn waxa weeye oon shaki iyo ku jirin taradud fahmka saafiga fahmka macrifada saafiga waa macrifada aan shakiga iyo taradudka ku jirin macrifo saafi ah oo caafimaad qabtoon taradud iyo shaki ku jirin fahamkaasoo kaleeto waxa weyan iga faham baabu icraab ismi haadaa kanu baabu icraab ismi isimkii icraabkiisii baabkiisi way isimkii almaqsuuri ee la gaabiyey baabu icraab ismi haadaa kanu baabu icraab اlismi isimkii raabkiisii baabkiisi way isimkii almaqsuuri ee la gaabiyey halkan waxaan ka gelaynaa ism la ydhaha magaciisa maqsuur kii hor aan ka soo gudubnan wuxuu ahaa manquus maqsuur maxaa loogu magacaaba xaytase macnihiisu maqsuur macnaheedu waa mamnuuc maxaa loo diiday laba shaya mid loo diiday waxa weeyaan in la yidhaahdo waa mamnuuco waxaa loo diiday an can ilmaddi madkiya loo diiday oo lama madin oo maqsuur wuuu mamduuda ka soo hor jeeda ah, isimka marka aliftu hamsa ka dambayda mamduuda la idhaahdaa saxraa'a oo kaleeto ambiyaa'a oo kaleeto ashyaa'a oo kaleeto mamduud wey kaasu marka aan alif u dambayna markaan hamsa u dambayna alif keli u dambaydan maqsuura la idhahdaa marka waa maqsuur waa mamnuucu can ilmadi madkiyaa loo diiday waa sababta loogu magacaabay ama waxaa loogu magacaabay waa maqsuur ay mamnuucun waxaa loo diiday can duhuuri اxarakaat xarakaadka inay ka muuqdaan taasaa loo diiday ah, maqsuur macnaheedu waa mamnuuc maxaa loo diiday can duhuuri اxarakaat xarakaadka inay ka muuqdaan ee craabigaha marka sababta magacaas loo siiyo maqsuur loo yidhi labada sababood midood wey in la yidhahda madkiya loo diiday iyo in la yidhahdo xarakada inay muuqataa loo diiday waa sababta magaca waa ka gudub maxaa la yidhahdaa maqsuur sidiisa maqsuur qaacido waxaa u ah kullu smin mucrabin aakhiruhu alifun laazimatun qablaha fatxa waxaa la yidhaahdaa kitaabkan waa idin daabitkaas waxaa la yidhaahdaa ism maqsuur ah kulu smin mucrabin kulu smin hadii la yidhi maxaa baxay ficligi xaraf ah, yakshaa ad arag ama xaraf ad aragtay ilaa oo kaleeto dhihi maydi maqsuur wey alif waa u dambeya soo maha ilaa iyo yakshaa maqsuur lama yidhaahdo maqsuur waxaa la yidhaha kulu smin mucrabin mucrab hadii la yidhi maxaa baxay mabni idaa ad aragtay iyo mataa idaa iyo mataa labadaba alif waa u dambeya soo maaha maqsuur lama yidhah maxa kuwaas waa mabni kulu smin mucrabin aakhiruhu alifun waa in alif u dambeeya maxaa baxay wixii iya u dambaydo isimkii iya u dambaydo hadda ism u dambayda maba jire oo muxramaho wawda dama ka horeyde waaya kaasna waa mid kullu smin mucraabin aakhiruhu alifun laazimatun aliftaas waa inay laazimo tahay maxaa baxay isimkii alif oo marmar fii bacdi axwaal sida musanaha xaalatu rafca alifa u dambeeya waxa weya asmaau site xaalatu nasba alifa u dambeeya taasaa baxaya maxaa yl laazimo maaha xaalatu rafca markaa taqriibtan waa la weyna ku jirta waxa weyan asmaa sita waa la weyna xaalatu waxa weya jer haddii la tagana waa la weyna alifta musanaha xaalatu rafcay joogtaa xaalatu nasbi xaalatuljar waa la weyna marka taasoo kalaa baxayda alif laazimaha la rabaa qablahaa fatxatun waa xashwi ixtiraas male maxaa ixtiraas male waxaan leenahay maba jirto alif aan fatxa ka horreyn sideedaba lama suuray karo qof ku dhawaaq kara ma jiro alif aan fatxa ka horreyn hanse lagama hadlayo alif marka la yidhahdo laazim fatxa waa ka horaydaaba marka wax laga ixtiraasayo laleeyahay qablahaa fatxatun marka laleeyahy wax hebelaa laga ixtiraasa maba jiraan hayla maba la heli karaba oo iska xashwi oo iskaga dareen un culummadu marka waxa wayaan kullu ismin mucrabin aakiruha alifun laazimatun qablahaa fatxatun kaasaa la yidhahdaa isim maqsuuca isimkaas marka saddexda xaalada icraabka waa lagu qadaraa xaalatu rafca xaalatu nasba xaalat ljar waa lagu qadaraa waxaa leedahay jaء الفatا raأaytu الfatا marartu bاlfatا saddexda baad ku qadareeda cilada loogu qadaraana waa tacadur tacadur waxaa la yidhaha waa wixii qof hadduu isku kalifo usan suuray karin moogtahay iqal markaan dhehaynay isimka manquuska ciladu waa isimka manquuskaa ah, cilada waxay ahayd iqal iqalka waa cilo haddaad qofku isku kalifo uu suuray karo hadda haddii lagu ihahdo jaء اlqaadi ka muji o isku kalif maxaa leedahay jaa alqaadiyu wadiga suureey laakiin ayadoo alif ah jaa alfata hadii lu yidhaha suure oo kasoo muuji inta isku kaliftid ma suuray karid maxaa yidhaha haddaad tidhaahdo jaa alfata qof suuray kara xataa male haddaad hamse u bedeshaan hadda alifa maaha waxaa la rabaa iyadoo alif ah inaad dama ka muujido ma dhici karto muusaa ka muujiya bal aduu hadda isku kalif si kasta inta yeesho ma ka keeni kartid ma ka keeni kartid marka waxaa la ihahdaa tacadur waa la hahda wax haddii qofku isku kalifo uusan suuri karin hataa iska daa fudayd inay ku timaadeen iqalkana waa shay qofku hadduu isku kalifo uu keeni karo laakiin culays jiro sidaasay ku kala duwan walaysa aharun reer lilicraabi icraabka xaala uu u sugnaaday fii ma dhexdiisa maahanin baytka aad icraabkiisa u fiiri siduu u kala horhoreeyo macnuhu walaysa aarun raad waa isimkii laysada kabarkiina fiimaa jaabijurka soo socda weeye lilcraabina waxaa laga xaalayna aaruntaas oo waxa weya waa qaacidadii aheed idaa taqadama nactu nakiratu uxriba xaala ma og lilicraabidanu hadday gadaal mari laheed waa laga sifaynaa soo maaha walaysa aarun aarkoo lilicraabi ala dhihi lahaa hadday gadaalka mari laheed marka waxaa la idhahdaa idaa taqadama nactu nakira uxriba xaala nakirada nactigeedu hadduu soo hormaro waa laga xaaleeya marka hadda lilicraabidaanu asalkeedu asaruntaasay nacti u aheed waa ka soo hormartay soo maaha ka xaale marka khabarkiina fiimaadaas weeye marka waxaad tidhahdaa walaysa asarun raad lilicraabi icraab xaala u sugnaaday fii maa kii dhexdiisa ma ahaanin qad qusira la gaabiyey min alasaami isimyaalka xaala uu maagaasu ka mid yahay qusira naag facilkeedaad ka xaalayd idaa waqtigiina ma ahaanin dukira huwa maqsuurka lagu dhawaaqo la sheego walaysa aharun raad lilicraabi icraabka xaala uu u sugnaaday fii maakii dhexdiisa ma ahaanin xataa baydkaas haddaad hurdaydo bal berrisaad uga baxa waa la yaab hataa baydkaanu adag hadaad tidhaa waa hurda walaysa aharun raad lilicraabi icraabka xaala uu u sugnaaday fii maakii dhexdiisa ma ahaanin qad busira la gaabiyey huwa maaga min alasaami isimyaalka xaala uu ka mid yahay maagaas idaa waqtigiina ma in dukira la sheego lagu dhawaaqo huwa maqsuurka baydkaas macnihiisu waxay tahay isimka maqsuurka ah marka lagu dhawaaqo icraabku kama muuqdo waa intaas ah, isimka maqsuurka ah marka lagu dhawaaqo icraabka raadkiisi ka muuqama laa fii xaalati rafci walaa fii xaalati nasbi walaa fii xaalati ljari midna raadkii ka muuqanma oo damadii muuqanme oo kasradii muuqanme oo fadxadii muuqanme jaaa alfataa ra'aytu lfataa marartu bilfataa halna raadkii muuqanma waa intaas beydka macnihiis miaalhu miaal maqsuuri maqsuurkii miaalkiisii yaxya wey lafdigaanba iskaga qata maa qulsa dalafu fawa sm asamay sameyba ahed laakiin lafdiga u qasar yaxyaa weeye wa muusaa muusaa weeye walcasaa weeye ow karaxan wa karaxan weeye owda waa iska bimacnaa wow ow kaxayan roob oo kale weeye raxan waa dhagax dhagax oo lagu shido badalka weeye laba dhagax a ah inta la saaro badalkiina waa ku dhex jiraa a laisku wareejina markaas eberka dhiga badalka dheiis oo burburina raxantu waa kaas waa dhagaxaas badalka shiiday ow karaxan dhagax shiidkii weeye awlka xayan roobkii weynaa wey madarkii roobkii awlka xasan qaruurxi wey dhagxaanta yar yarka ah, dhagxaanta aad u yar yar wey miaalhu miaal maqsuuri maqsuurkii miaalkiisii yaxya weeye waa muusa weeye walcasa ushi weeye awka raxan dhagax shiidkii wey dhagaxii raashinka shiidayey awka xayan roobkii oo kale weeye awka xasan ama qaruurxi weeye miaalada wuxuu kuugu badiyey waa isku mid inuu macrifo yahay sida yaxyaa muusaa casaa koo iyo inuu nakiro yahay sida raxan xayan xasan tan labaad wuxuu ku barayaa isimka maqsuurka ah manquuskiiu dhinac kala mid yahay oo waa maxay hadduu macrifo yahayna aliftu waa la sugaa markaasa iyadoo joogto lagu qadara saddexda xaalo hadduu nakiro yahayna waa la tanwiininaa markaasaa laxadfa iltiqaw saakinin alifta iyadoo muxdufaha lagu qadara marka waa isku mid labaduba isimkii manquuskaasaad kusoo ogaatoo kale weeye maqsuurkuna hadduu macrifo yahay aliftii oo joogtaa lagu qadara haddii uu yahay nakirana aliftii waxaa loo xadfaa liiltiqaa'i saakinayn markaas iyadoo maxduufaha lagu qadara saddexdii xaalada taasna waa inaad ogaato fa haadihi miisaaladaanu ku yidhi aakhiruhaa aakhirkeedu laa yakhtalifu iskhilaafima fii xaalati rafci wاnasbi wljari iskilaafi ma ir hadde aakirka waxay leedahay haadaa yaxya waxay leedahay ra'aytu yaxya waxay leedahay marartu biyaxya marna aakirka iskilaafi ma fahaadihi miaaladan aakhiruha aakirkeedu laa yakhtalifu iskilaafi ma calaa tasaariifi اkalaami kalaamka la gedgedintiisa isku khilaafi ma gedgedintu waa inaad caamil rafciya mar soo gelido caamil nasbiya mar soo geli caamil jare mar soo geli kelgedintu waa saa si kastood u gedgedido iskhilaafi maa aakhirku kalaamka almu'talifi ay ilmurakabi laysi saaray mu'talifku waa kalaamka isku dulmoo murakabka oo caamil la geliyey marka saddexda xaalaba ma isbedelaya aakhirku halkaas ha iska joog وhkda alwaaw lilsinaaf haa xarفu تنbih kada alkaafu xarفu تشhبيhi وjr da sم iشhاaرة مبنiy عalى السkون في محaل jr الjاar والmajrوur متacaliq bma baعdahu tfcalda ku tacaluji تfcl فicل مضاaرع مرفوع لتجرد min الناaصب والجاaزم وعلاaمة رفع ضمة ظاahiرة في آkخhiرihi وفاaعلهu ضمير مsطر وuجوبا تقديره أnت والجuملة من الفعل والفاaعل لا محل لha من الإعراب لأنha مستأنفة i yaai fi xarfu jari yaa ismu majruurun bifi wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii akhirihi aljaru wlmajhuuru mutacaliqun bitafcal yaai mudaaf ashati mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu muqadaratun cala lyaai manaca min duhuuri ahiqal wa kulli alwaaw xarfu cadfin kulli macduufun calaa ya wlmacduufu cala majhuuri majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii akhirihi kulli mudaaf yaai mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii akhirihi بعد ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بالتجيء ماشي كده ما تعلق بعد مضاف مكسور مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره تجيء فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على الهمسة المحذوفة لأجل الروي شعر كدرتيس لحد في التجيء وحو فعل كان وصحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدير هي تعود على الياء والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة ياء والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل تجيء هذا هذا ها حرف التنبيه ده اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع ده اسم إشارة مبني على السكون idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani mujaradun min macna shardi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin cala darfiyati zamaniya wa darfun mutacalliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inun waljumlatu min almubtada'i odaa iyo wa khabarihi oo kaa'inunta la soo qadaray ah laa maxala laha min alexraab liannaha mustanafa maa zaa'ida warada ficilmaadi mabniyun cala fatxi laa maxala laha min alexraab وتاء علامة التانيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدر هي تعود على الياء والجملة من الفعل أو ورداء هي والفاعل أو هي في محل جر بإضافة إذا إليها مخففة حال من فاعل ورد منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغل المحل بسكون الوقف فافهم الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت أن تكون من رجال هذا الفن النحوي فأقول لك افهم افهم فعل أمر مبني على سكون لا محل من الإعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول المحذوف عني عن حرف جر والياء الضمير متصل مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بفهم فهم مفعول مطلق مبين للنوع آمره منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره فهم مضاف صافي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهور الثغر صافي مضاف المعرفة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الروي وليس الواو للاستثناء ليس فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب للاعراب اللام حرف الجر الاعراب اسم مجرور باللام وعلامه جره كسره ظاهره في اخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من الاثر اثر كما لغا حالنا منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره فيما في حرف الجر ma ism mawsuuli mabniyun calaa sukuuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan kaa'inan khabaru laysa mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih qad xarfu taxqiiq fusira ficl maadin muqayaru siiqa mabniyun فsر فعل ماaض مغyر صيقة مبني على فتحة المقدرة على آخر منع من ظهر اشتغل محل بسكون الوقف لا محل لها من الإعراب ونائب الفاعل ضمير مستطر جواaزا تقدر هو يعود على ما والجملة من الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو نائب فاعل قصر من الأصامي من حرف جر الأصامي اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من نائب فاعل قصر أثر اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر هذا الجملة هذا والجملة من ليس واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى الشرط مبني على سكون في محل نصب على ظرفية الزمانية وظرف متعلق بخبر ليس خبر ليس إلا سيدا سعدان بدن وفي معض ماشي كنت تعلق ذي وآه كائن هل كاسي كنت تعلق إضافة مركب واحد تلاحظا وظرف متعلق بخبر ليس سير لو فهمه ولو مودين من الأسامي ده ماشي كنت تعلق ذي ذكر فعل الماضي المغير الصيغه مبني على فتحه المقدره على اخر منع من دون اشتغل المحل بسكون الروي والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على المقصور والجمله من الفعل والنائب الفاعل في محل جر باضافه الى اليها مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخر مثال مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر يحيى خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية وإعراب iyo inaan ba iskaba dayno oo niraahno awal baysiga maqsuur iska aajir oo nidhaahno yaxya khabaru mubtadai marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu muqadaratu cala alif mana min duhuri ataad ah, mana min duhuuriha atacadu saas labadaas labadan kitaabka waa ku raabaya wljumlatu min almubtada wa khabari la maxala laha min alacraab liannaha mustanafa وموسى الواو حرف عطف موسى معطوف على يحيى والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف من عم يدور التعادل والعصا الواو حرف عطف العصا معطوف على يحيى والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف من عم يدور التعادل أو حرف عطف الكاف حرف زائد لاستقامة الوزن وحلاك الوزن كإن لقد توسيه أو حرف عطف بمعنى الواو ده هرت أو ده أو حرف عطف بمعنى الواو والكاف حرف زائد لاستقامة الوزن راحا معضوف على يحيى والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء ساكنين منع من ظهورها التعادل أو حرف عطف بمعنى الواو الكاف زائدة لاستقامة الوزن حيا معطوف على يحيى والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء ساكنين منع من ظهورها التعادل أو حرف عطف بمعنى الواو الكاف الزائدة لاستقامة الوزن حسن معطوف على يحيى والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعادل هذا نجمع حدثا ألفتي ونو جوكتا ووقف يا يميد كاس السوعري ألفتي فهذه الفاء فاء الفصيحة لأنها فصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت هذه الأمثلة وأردت بي بيان حكم آخرها إذا عرفت هذه الأمثلة أمثلة هذا بيت كنا لغوصة شاقوي وأردت بيان حكم آخرها فأقول لك فهذه أمثلة آخرها حرف التنبيه هرطة ذه ذه dihi ismu ishaara mubtadau awel mabniin cala alkasri fii maxali rafcin aakhiru mubtadau haani مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره آخر مضافها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر لا يختلف إلا النافية يختلف فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على الآخر والجملة من الفعل oo يkتلف iyo وفاaعله في محل رفع خبر المبتd الثاني خبر المبتd الثاني والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يkتلف والجملة من المبتd الثاني oo آkر ah iyo وkبرhi oo جuملada ah في محل رفع خبر المبتd الأول oo hاadihda ah rاaبطki والرابط بينهما الضمير الذي هو مضاaف إليه آkر والجملة من المبتدا الأول هdna iyo وkبرhi في محل نصب مقول qول المحdوث على حرف جر تصاريف اسم مجrور بعlى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجrور متعلق بيkترف تصاريف مضاف الكلام مضاف إليه مجrور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره المؤتلف صفة الكلام وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم